الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa inoogu dambeeyey qaacida ku saabsan aلصulxu jaaئizu bayna اlmuslimiina ilaa sulxan axala xaraama aw xaran xalaala wاlmuslimuuna calى shuruuطihim ila sharطa axala xaraama aw xarama xalaala marka almuhim shuruuda shardigii markaa xaaraantinimeynaya xalaal ama xaaraan xalaaleynaya wuxuu noqonayaa shardi aan banaanayn waana sheegnay nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa tilmaamay kulu sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa baطil wain kana miata shart yani shardi kastoo kitaabka ilaahay khilaafsan waa bail walow boqol shardiba ha noqdee wax ka soo qaad male marka shuruudda bailka waxaa soo gelaysaa shuruudda ka hor imanaysa maqsuudkii caqdiga loo looga dan lahaa masalan hadduu markaa ruux wax ka iibiyo oo uu yidhahdo bishari anlaa eh, tantafic yani maqsuudka caqdiga iyo waa iska hor imanayaan shardigu inaad ku intifaacin baan markaysa markaa kugu shardinayaa ama inaanad sii iibin baan kugu shardinayaa kaaga iibiyey ruuxu hadduu markaa wax iibsado dee waxaa ka imanaysaa xillu tasaruf tasarufku inuu u banaanaado marka tasarufkii hadduu doono inuu markaa ka xakameeyo shardiga caynkaa sheegaya maqsuudkii caqdiga waa ka hor imanaya muxuu noqonayaa shardi baila ayuu noqonayaa shardi baila ayuu noqonayaa xagga markaa nikaaxa shuruudda bailka waxaa soo gelaysaa shardiga meher shardiga waxay dadku yidhaahdaan mana ansaxayo caqdigaas guur ma noqonaayo saxiixa waa bail meer shardigu waxay tahay yani nin baa wuxuu guursanayaa gabadh wuxuu ku guursanayaa gabadhaas bisharti inay isqabaan muddada intaa iyo intaas wakti baa la xadidaya muddadu hadday dhammaato waxay noqonaysaa in markaysaga waktigii guurka inuu dhamaado meher shardi bay dadku ku magacaabaan marka waxaa la yidhaha mutco nikaaxu lmutca ayaa la yidhaahdaa marka waa midaan bannaanayn yacni guurka si mutlaqa labada ruux inay isu guursadaan ay tahay hadhow haddii markaa mucaamilada ay heshiin waayaan ee waxa weeye talaaq baa jira say u kala baxaan waa jirta laakiin marka hore in la yidhaahdo xilli ama wakti baa la xadidayaa waa lmutca la yidhahda waa bail nikaaxaasina ma asaxayo waxaa la mid ah nikaaxu taxliil waxa la yidhaahdo ama maxlalaada la yidhahdo nin baa markaa gabadh buu qabay dabeedna gabadhii buu markaa furfuray dabeedna saddexdii dalqood waa ka dhamaadeen saddexdii dalqood markay ka dhamaadeen maxay yidhahdaan waa u maxlalaynaa bay yidhahdaan markaasaa waxa weeye mid baa xoogaa lacaga la siinayaa dabeedna waxaa la odhanayaa odayga islaanta u maxlay yacni waa loo meherinayaa isaga waxaana shardigeedu ay tahay laba habeen ama saddex habeen inuu qabo yacni intaas ayay markaa tahay dabeedna u furo waxaa looga jeedaa bas uun inuu u baneeyo yani markaysagaa ninkaas hore ayuu uga jeeda oo saddexdii dalqood mar hadday dhammaadeen ninkaas uma xalaal noqonayso hore ilaa nin kale ay soo marto marka ninka kale waxaa loo jeedaa waa in guur caadiya ah isguursadaan oo ay markaysagaa kala tagaan laakiin maxlalaad waa inaanay ahayn waayo nebigu sala allahu alay wasalam waxaa markaa lacana rasuul lahi sala allahu alay wasalam almuxallila walmuxallala lahu rasuulki ilaahi sala allahu alay wasalam waa nacdalay ka wax maxladaaya iyo koo loo maxlalaya labadaba labadaba nebigu waa nacdalay sala allahu alayh wasalam waxaanu ku magacaabay nebigu sala allahu alay wasalam atays almustacaar orgigii ammaanada ahaa buu ku magacaabay kaa wax maxlalaya kaa wax maxlalaya wuxuu ku magacaabay orgigii ammaanada ahaa buu ku magacaabay waxaa ka mid a ah yani shuruudda markaysaga shareecadu ay banaynayso shardiyada maqsuudka caqdiga aan ka hor imanayn caqdiga wixii looga dol lahaa shardiyadaan ka hor imanayna waafaqaaya ama dheeraadka ka ah sharciguna aan diiyin masalan yani shuruudda qaarkood culamadu waa isku khilaafsan yihiin ma asaxaysa mise ma asaxayso waxaa ka mid a ah shuruudda markaysaa markaa bannaan haddii markaa waxa weeye ninkiiyo gabadhu markay isguursanayaan ay shardisato masruuf yani markaa ziyaada ah oo dheeraada ay ku heshiyaan bimacnaa dumarka ila midka ah hadday tidhaahdo wax ka ziyaada inaad siiso baan kugu shardinaya waa saxaysa ina axaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj baa nabigu yihi sala allahu alay wasalam shardiyada waxaa ugu xaqnimo badan in la oofiyo waxaa markaysagaa ku banaysateen yani xubnaha taranka a ku banaysateen ee ku xalaashateen yani meheradaa iyo nafaqadaa iyo ashyaadaas ayaa looga jeedaa wixii ay shardisato yani waa in la oofiyo xataa bacdu ahlicilmi waxay baneeyeen haddii markaa gabadhu ay shardisato inaanu la guursanin oo shardigaa uu ka yeelo marka hore shardigaasi waa usugnaanaya shardigaasi waa usugnaanaya sida saxiixa ah waa usugnaanaya shardigaas waxaanu soo gudagelayaa ina xaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj marka hadday shardisato inaanu la guursanin markii caqdiga markaa la doonayo in la rido oo uu shardigaas sidaa ku aqbalo waa inuu oofiyaa hadduu hadhow oofin waayo khilaafo waxay yeelanaysaa khiyaar maha caqdigu markiiba inuu guraayo laakiin waxay yeelanaysaa khiyaaro waxay u door yeelanaysaa inay markaa waxa weeye nikaaxii yacni fasakhdo iyo in markaysa markaa waxawa yani ay ku sugnaato way door yeelanaysaa markaas marka hadday marka waxa weeye doorato marka waxawy yani kala taga ay doorato talaaq u baahan mayso waa khiyaarkii markaysa marka ay lahayd ayay markaa noqonaysa marka almuhim <clears throat> shuruuddu saas iyadaabay u qaybsan tahay oo shardigii faasidi aanu asaxayn waxaan u qaybsamaa qaar caqdiga wax yeelaya iyo qaar aan wax yeelay xagga ankixada iyo guurarka iyo xaggaas yani culamadu waa adkeeyaan saas aawadee waxay yidhahan shardiga fasidki waa burinaya waa burinaya xagga laakiin buyuuca ama iibka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan shardigaa buraya laakiin guur xagga waxaan ujeedaa iibka iibkaan ujeedaa waxay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan shardiga faasidka isagaa buraya laakiin iibka ama baycu waa asaxaya kale khilaafna waa ku jira oo masale culamada isku khilaafsan yihiin oo bacdu ahli cilmi waxay qabaan in iibka iyo shardigu labaduba burayaan haddii shardi faasidi galo alqaacidatu alraabicatu walcishruun qaacidada afar iyo labaatanaad man sabaqa ila almubaaxaati fahuwa axaqu biha min gayri man sabaqa kii u dheereeya ila almubaaxaati waxyaalaha bannaan fa huwa axaqu biha waa uga xaq leeyahay min gayrihi cid kale waa uga xaq leeyahay oo isagaa uga xaq leh waxa uu sheekhu tilmaamaya raximah llah ruuxu hadduu shay mubaaxo bannaan oo u dheereeyo inuu dadka kale uga xaq leeyahay waana sidaa uu sheegay culamaduna markay markaysagaa yani saas yadaabay qaatibatan tilmaamaan ashyaada markaysagaa wax bannaan ee aan cidi markaa lahayn hadduu ruuxu u dheereeyo inuu dheerayntaa ugu dheereey ugu dheereeyey inuu uga xaq leeyahay cidda kale saas aawadeed xadiis baa lagu soo wariyey macnahan oo kale macna macno ku dhow man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimin muslimun fa huwa axaqu bihi ka u dheereeyo waxaan muslim uga hormarin oo uga dheeraynin isaga ayaa u xaq leh marka xadiiskaasna waxa weye abu daawuud baa soo wariyey yani waana daciif siday culamada qaarkood caddeeyeen waa daciif lakiin muqtadaha qaacidada culamadu dhammaan waa ku tageen saynu sheegnay maxaana laga qaadanaya qawaacidda guud iyo adilla markaysagaa yani umuuraha qaarkood kusoo arortay oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi man camara ardan laysat liaxadin fahuwa axaqu biha xadiiska bukhaariga min xadiisi caaisha ruuxa markaysaga xn yani tacmiiriyo oo bimacnaa camiro ama nooleeyo dhul aan cidi lahayn isaga ayaa u xaqle baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man camara ardan laysat liaxadi fahuwa axaqu biha saas aawadeed meel iska mawaato markaysaga cidlo ah o aan cidina uga dheerayn hadduu isaga u dheereeyo ou nooleeyo ou beer ka dhigto ama uu ceel ka qodo isagaa yeelanaya meel cidlo ah buu markaysagaa guri ka dhistay yacni dhooba ah ama markaysa markaa waxaa daar ah isagaa yeelanaya isaga ayaa yeelanaya meeshuu ceelka ka qoday isagaa yeelanaya mar haddaan cidi ugu horeyn isagaa yeelanaya meeshuu wax ka beertay yacni ee cidlada iska ahayd ee cidina aynay lahayn waxay noqonaysaa mulkigiisii bay ku noqonaysaa beerashada uu beertay ama nooleynta uu nooleeyey bay ku noqonaysaa marka waa saas wakadalika dhagxanta yani buuraha ama kuraha iska taalla hadduu ruuxu marka isaga waxaa la baxo oo dhagxantii uu saaro urursado isagaa yeelanaya lagama qaadan karo kadalika hadduu soo gurtana waa la mid ma ilahay baad ii diideysaa ma odhan karo hada hadhow ruux waayo de waxa weeye isagaa u horumaray oo markaa ku tabacay waxaa kaloo markaa yani lamid a xaabada marka isagaa dhulka iska taalla hadduu ruuxu soo gurto oo meel dhigto waxay noqonaysaa mulkigiis saas awadeed in laga qaato marka markaysagaa ma banaana man sabaqa ila almubaaxaati huwa axaqu biha min gayri meelaha waqafyada ah ama masjidkoo kale hadduu ruuxu markaa meel usoo hormaro aan cid igu horey isagaa uga xaq leh iyadaan mulki ku tacalluqayno meeshu markaysaga markaa ay tahay masjid ilaahay haddana barta uu ruuxu fadhiyey hadduu ka yaro kaco is yidhahdo candhuf iska tuf oo uu soo noqdo mid ka fadhiisto yacni wuxuu u xaq leeyahay in markaysa markaa looga kaco way isaga uga soo horreeyey isaga ayaa uga soo horreeyey saas aawadeed ashyaa badan baa marka isagaa soo gelaysa man sabaqa ila lmubaaxaati fahuwa axaqu biha min gayri alqaacidaة alkhamisatu walcishruun qaacidada shan iyo labaatanaad tustacmalu lqurcatu cinda tasaaxumi walaa mumayiza liaxadihima tustacmalu waa la isticmaalaa alqurcatu qorituuradkaa la isticmaalaa cinda tasaaxumi marka waxa weeye wax iscidhiidhiyaan oo wax markaa iska hor yimaadaan walaa mumayiza liaxadihimaa wax markaa kala soocayo oo bimacnaa dheeraad mid siinayaana aanu jirin bimacnaa axaqiye haddayna waxaa u kala lahayn oo midkoodka kale aanu uga markaa xaq lahayn ay laakiin tahay inay u siman yihiin waxa ay u siman yihiin waxay noqonaysaa inay markaa qurco ama qorituurad in lagu kala arjaxay noqonaysa aw idaa calimnaa ama haddaynu ogaano ana shaya liaxadihima shaygan in midkood lahaa wajahilnaahu haddana aynu garan weyno kii lahaa waxaynu ognahay shaygan labadooda mid inuu lahaa dabeedna waxaynu garan weynay kii lahaa kuu yahay waxay noqonaysaa in markaa loo qori tuuray noqonaysa in loo qori tuuro ayay noqonaysa qurcada ama qori tuuradku sharciga waa ku sugan yahay adilana soo aroortay ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay laba nebi oo labaduba qori tuurteen baa qur-aanka laynoogu sheegay allah wuxuu yihi fasaahama fakana min almudxadiin wuxuu ahaa nebi yuunus waa qori tuurtay qori tuuradkiina waa lagaga yani guulaystay waxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam nebi zakariye ayuu marka ahaa nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam waa qori tuurtay yacni marar markaysa markaa kala duwan sida axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam kusoo aroortay marka nebigu markuu safraayo sala allahu alayh wasalam aqraca bayna nisaai dumarkiisa waa u qori tuuri jiray yani ta raacaysa si qori tuuradka loogu soo saaro almuhim qori tuuradka looma isticmaali karo wax aan markaa loo sinayn ama la garanaayay ciddii lahayd waa u qori tuuranaynaayo keenna qori hela ayaa qaadanaya lama odhan karo mar haddii la garanaayo kii lahaa waan kii lahaa qaataa haddii kale waa inuu walaalkii siiyaa laakiin qori baynu ku kala helaynaa waa khamaar bay noqonaysaa waa maysir waa bayna khanimin wa qaarin ruuxii wuxuu dhex yaallaa inuu markaa wax helo iyo inuu markaysagaa khasaaroogo taasina maysir bay noqonaysaa marka shay la garanayay ciddii lahayd waa u qori tuuranaynaa ma soo gelayso waa mid bail waa maysir waa khamaarkii aynu ka soo hadalnay laakiin waxaa qori tuuradka loo qori tuuranayaa shay loo siman yahay ayaa loo qori tuuranaya ama waxaa loo qori tuuranayaa shay la og yahay inuu mid lahaa laakiin la ilaawo la garan waayey kii lahaa kii lahaa baa la garan waayo markaana waxaa la samaynayaa qori tuuradka in lagu kala arjixo ayaa la samaynaya hadday ku tasaaluxaan oo sulxi ku sameeyaan in midba markaysagaa nus qaatana ay sidaa ku heshiiyaanna asulxu jaa-izun bayna almuslimiin bay noqonaysa hadday noqoto inay tasaalixi waayaan waxaynu ku kala saaraynaa qori tuuradka dabaadna nasiibkii kii qori tuuradkaa ku hela masalan dhaxalka marka wax la dhexlaayo ansibadii baa la qaqaybinaya marka la qayqaybiyo waxay dhacaysa dadka qaarkood xoolaha qaar bay jecel yihiin wuxuu leeyahay neefka caynkaas inuu xaggayga maraan doonaya dinada caynkaasi in aniga isoo raacdaan doonaya yani jeclaysi baa jiraya wixiina waxa weeye isagoo isku qiimo ah ayaa haddana laga yaabaa in jeclaysigaasi jiro oo dadka qaarkood yani waxyaalaha qaar ay jeclaystaan inay xaggooda maraan waxaa markaa la samaynayaa in loo qori tuuro ay la samaynaya waa loo qori tuurayaa qori tuuradkaasaa hadalka lagu jaraya nasiibkiis wuxuu jeclaysanaya haddii xaggiisa qori tuuradka ay soo maraan iyo hadday kusoo mari waayaan waa nasiibkii marka qurcadu saasay u jirtaa sharcigana waa ku sugantay waxaa soo gelaya qori tuuradka waxyaalaha loo siman yahay ayaa laba ruux isku mar yani isugu yimaadeen ama isku jaajeen waa sida adaankii ana adimiye anaa adimiye adaankii mid hadduu mucayan u yahay oo uu yahay markaysagaa mid arrinkaa loo xil saaray isaga laguma qabsan karo waayo looma sinna arrinkaas mas-uuliyadda adaanka cid baa lagu ogyahay saas aawoodee waa u qori tuuranaynaa muadinkii masjidka intaad u timaado waarid maa yani ida aan adime waa shay kale laakiin muadinkii baaba maqnaaday adaankiina cid kagama tegin wuxuu isli waad ka soo gaaraysaa waktigii baa dhacay waar inoo addimaa leyii laba nin baa soo kacay waxay ku kulmeen halkii laga addimay waxaa lagu kala arjaxayaa markaas hadday isu daysan waayaan qori qorituurad ayaa lagu kala arjaxaya safkii bay is yidhahdeen gala hore laba nin oo aan kala horreynin ayaa si siman yacni marka isagaa isku qabsaday markaa meeshii gelitaankii halkaa hore inay galaan safka hore bay ku kulmeen umana kala horreyn hadday u kala horreeyeen qaacidadii horaa ku ku dareereysa oo kaa u horreeya u xaqle haddii aynay u kala horeyn waxay noqonaysaa qori tuurada in lagu kala arjaxo in loo qori tuuro yani waxa laga yaabaa in la yidhahdo oo safka gelistiis maxaa laga qori tuuranaya ya lalama yaabana xoolaha iyo kharashyada yaro in loo qori tuurto xoogaa yaroo shiri maaha mid lala yaaban yahay maaha ajar baa ku jira safkan hore gelista la gelaayo iyo adimaadan la addimaayo ajar badan baa ku sugan ya maadaama ajar badani ku sugan yahay dee xoole waa ka wanaagsan yahay xoolo la helo waa ka wanaagsanya nabiguna wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam low yaclamu nnaasu low yaclamu annaasu ma fi nnidaai wasafi lawali uma lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu xadiiska bukhaari iyo muslim min xadiis abi hurayra waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam hadday dadku ogaan lahaayeen waxa safka hore iyo addimaadda ku sugan oo dabeed ay ku waayaan yacni inay helaan ay ku waayaan qorituurad mooyaane si kaley ku heli waayeen si kaleba waa ku heli waayeen inay qori tuurtaan mooyaane waa u qori tuuran lahaayeen waa u qori tuuran lahaayeen riwaayo kale waxay sheegaysaa oo saxiixo ahi in nebigu yihi sala allahu alay wasalam low taclamuuna maa fi safi lmuqadami lakanat lakaana qurca haddaa ogaan lahaydeen safka koowaad waxa ku sugan safka koowaad waxaa lagu galaa waxay noqon lahayd qori tuurag ya bimacnaa gaflada ka moogtihiin baa keensataa laga tilmaamayaa ama ka dhalanaysa in waxa weeye loo qori tuuran waaye laakiin haddaa ogaan lahaydeen sidaa ugu ka ugu tartamaysaan ee aa u kala hororsanaysaan ayaa markaa u sinaataan a u qori tuuran lahayd macnaha laga tilmaamaya waa sidaas umuraha soo gelaya baabkan waxaa ka mid a inantii baa waxay leedahay weliyo u siman walaalaheed baa jooga aabbana uma noola waa la soo doono waa la guursanayaa walaalaheedna waa u siman yihiinoo yacni waxay dhammaantood isku aabiya isku hooyay wada yihiin inaan tahay marka waa u siman yihiin anaa meherinayo iyo anaa meherinayo isku qabsaday ya hadday isu daysan waayaan waa u qori tuuranaya waa u qori tuuranaya soomaalidu iyaga xaggeeda waxay isticmaalaan ninka ugu weyn ba arrinka mas-uuliyadda iskale bay yidhaahdaano marka dee cidina kuma qabsato <clears throat> almuhim waxaa dhici karta cid kala duwani inay doonayso oo laba nin oo kala duwani isku mar inay soo dooneen baa laga yaaba inanta walaalaha qaarkoodba inay mid la jeclaystaan baa dhici karta oo midna uu yidhaahdo ninkaa loo meherin maaye hebel baan u meherinayaa midna uu yidhaahdo may hebel loo meherin maaye hebel baan u meherinayaa taasaynu fahmaynaa soo ma sidaas hadday noqoto gabadhiina waxa weeye waa labada markaysa midnama diidana ya midigta u dhaciyo bidixdaana bele ku ogeyn baxalkeed ya ila hadday iyadu odhan lahayd ma doonayo kaas warku waaba dhammaan lahaa mugta ya marka adigu alaa kulli xaal <clears throat> taasna waxay noqonaysaa inay qori tuurtaan inay qori tuurtaan bay noqonaysaa masaaisha galaya waxaa ka mid a qorituradka ninkiibaa wuxuu leeyahay xaasas dhowra wuxuu doonayaa inuu safro waxaanuu rabaa mid inay raacdo waxa uu samaynaya o qorituurayaa oo qorituuradku tuu usoo baxo taasaa raacaysa maxay ku kala duwan tahay inay qoriturad ku raacdo iyo iyo inuu isagu khiyaarkiisa mid doorto waxbay ku kala duwan tahay oo masaa'il baa ku dhismaysaa waxay ku kala duwanaanaysaa haddii qorituurad gabadhani ku raacday oo nasiibkaa qorituradku usoo baxay intii ay markaa iyadu la socotay ay maqnaayeen kuwa kale in loo qalleeyo yani waajib noqon mayso qori tuurad bay ku raacday ariiqa sharciya isagu waxa weeye doorashadiisa kuma qaadan kuma kaxaysan mar hadday sidaas tahay muddadaa u maqnaa qismadii iyo qaybtii in lagu lahaa habeen dhax oo la odhanaayo markaad soo noqoto waa inaad u qallaysaa kuwa kale intaa maqnaydeenba taa la odhan maayo laakiin hadduu isagu doorashadiisa mid ku kaxaysto aanu u qori tuurin muddadaas oo dhan qismadii waa laga rabay waa inuu kuwii kale u qalleeyaa muddadaas uu markaysaa yacni eh, intii ay ku yeelan lahaayeen waa inuu u qalleeyaa dad fara badani ma yaqaaniin in waxa weeye dumarka habeendhaxa in loo qaleeyo inay tahay ma yaqaaniin yani waxaana waajiba in asalatan loo qaleeyo waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wain sabactu laka sabactu linisaai markuu nabigu sala allahu alayh wasalam saynab guursaday ayaa zaynab waxay ahayd carmal ha mayr umu salama umu salama guursaday umu salama waxay ahayd carmal bay ahayd dabeedna nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam wuxuu u sheegay in saddex habeen ay leedahay mar hadday carmal tahay gabadha carmalka ahi habeen dhaxa bimacnaa waktiga arooska saddex habeen bay markaysaga oo qismada iyo qeybta ka baxsan bay leedahay hadday shaba tahayna toddoba habeen bay leedahay oo qeybta ka baxsan wixii kale qeybta waxay kala mid tahay dumarka kale shabad hadday tahay waa toddoba carmal hadday tahayna waa saddex inta qeybta ka baxsan dabeedna nabigu marka arrinkaasu u sheegay dabeedna wuxuu u tilmaamay in saddex habeen ay leedahay marka hadday doontana saddexda inuu la joogaayo hadduu markaa u todobeeyo toddoba uga dhigana wain sabactu laka sabactu linisaai baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam haddaan kuu todobeeyo oo toddoba habeen aan kula joogo hadda waa arooskii gabadhii carmarka ahay toddoba habeen haddaan kula joogo dumarka kalena waa u todoba todobaynayaayo mid walba toddobaan la joogaya dabeedna saddexii bay dooratay almuhim waxaynu tilmaanay haddii arrinkaasi uu ku dhaco qurco gabadha uu ninku la safraayo hadduu qorituurad uu ku kaxaysto muddadaas in la qalleeyo ma aha oo qaybtii lama xisaabinayo way ka baxsan tahay laakiin qorituurad haddaanu ku kaxaysanin ee uu iska kaxaysto waa inuu muddadii tiriyaa intay habeenaday ka yeeshaan dumarka kale waa inuu u qalleeyaa masaaisha ku dhismaysay ka mid tahay waxaa ka mid a ah isha qurcada ama qorituuradka soo gelaysa labadii dumaruu midkood furay dabeedna wuu ilaawo wuu garan waayay tuu furay cid kale u caddaysana waa mid inuu furayna geray war taas furtay ma heblaayay ahayd mise heblaayo muxuu samaynayaa si kaloo lagu gartaa ma jirtee waa qori tuuraya ya marka qori tuuradkaas ayuu ku kala saaraya addoommadii buu xoreeyey mid ka mid a mid addoommadii ka mid midu xoreeyey kii xornimadu ku dhacduu garan waayay waxay noqonaysaa taasna inuu markaa qorituurad ku kala saaro mar haddii aanu markaysaga markaa dariiq kaloo lagu gartaa ayuu jirin waxaan farqi ka lahaa inta furitaanka aynu sheegayno gabadhu markii hore mucayano inay ahayd ow ilaawey iyo inay mubhamo iska ahay midkiin baa furan bu yidhi maba ba ya qori tuurad buu ku kala saaraya ama markii hore waa cayimayo heblaayaa furan buu yii heblaayadii buu garan waayay tay ahayoo naasi baa ku dhacay markaana qori tuurad buu ku kala saaraya cid kale oo dee u caddaysa hadday jirto heblaaya tidhi tidhaahda warkooda la qaadan karo dee waa la cuskanayaayo markaa qorituurad iman maayo laakiin haddii cid uu caddayso uu waayo waxay noqonaysaa inuu qorituurad ku kala saaro saasay noqonaysa masaaisha ku dhismaysa waxaa ka mid ah labadii ruux baa waxay sheegteen oo ku mudduciyeen shay aan labadooda midnaba gacan ugu jirin ayay sheegtay gacan kaloo saddexaad buu ku jiraa gacantaa kale laakiin ma sheeganayso wuxuu leeya anigu mali kii caddaysteele waa siinaya labadiiba waxay la yimaadeen markhaatiyaal bay la yimaadeen mid waliba laba markhaati oo uga qaateena ayuu keenay inuu isagu leeyahay culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa loo kala barhayaa nusow nus waayo uma kala xaqnimo badna ahlu cilmiga qaarkoodna qurcaday ku dareeriyaan oo qaacidadan bay gudageliyaan tustacmalu qurcatu cinda tazaxumi walaa mumayiza liaxadihima halkaasay gudagelaysaa marka bacdu ahlicilmi baabkan bay geliyeen oo waxay yidhaahdeen waa loo qori tuuraya calaa kulli xaal masaa'il fara badan baa soo gelaaya daabitku wuxuu yahay oo loo eegayaa waxaasi waa inay tahay wax loo siman yahay mid waxa weeye midkood wax ziyaado siinaya ama wax dheeraada siinayaana waa inaanu jirin bimacnaa wax midkood arjaxaya waa inaanu jirin ama waa inuu yahay markaysagaa mid la garanayo in labadooda mid lahaayeen laakiin aynu garan weyne inagu waa ilowna waa garan weyne ama ma naqaan saasay noqonaysa axaadiista qurcada ku saarantay waxaa ka mid a laba nin baa waxay isku qabsadeen waqtigii nabiga sala allahu alay wasalam dhaxal yacni markaa raagay raagayoo indiraasayoo waa hore ahaa markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inay tagaan sida xaqa uu yahay ku dadaalaan qori tuurtaan dabeedna midkoodba ka kale u xalaaleeyo wixii ka raacay bimacnaa waxa weeye tasaalux iyo qurco wada socota iyo weliba taxari intuba waa jiraan marka taasna waa saas wey alqaacidau asaadisatu alcishruun qaacidada lix iyo labaatanaad yuqbalu qowl lumanaa'i fi tasarufaati aw italafi maa lam yukhaalif ilcaada yuqbalu waa la aqbalayaa qowlulumanaa'i kuwa la aaminay hadalkooda la aqbalayaa fi tasarufaati yani hadalkooda ku saabsan waxyaalaha tasarufaadka ama takrifalka ku saabsan aw italafi ama baabaa ku saabsan maa lam yukhaalif ilcaada intaanu caadada khilaafin muddada aanu caadada khilaafin oo noqon shaygaasi shay baciid oo aan la rumaysan karin ee la odhan karo waxa weeye arrinka noocaasa waxa ku jira dulmi ama ijxaaf baa ku jira intaan taas la odhanin arrin saa la odhan karaa aanu ka imanin hadalkooda waa in la aqbalaayo ruuxan markaa la aaminay ee wax loo dhiibtay waxa wax loogu dhiibanaya waa maxay waa in laga qabo inuu aamin yahay waayo waxaa la agsoon yahay ruuxu ciduu ka aaminsan yahay ruuxan inuu khaa'in yahay oo xoolihiisa uu ka luminaayo de isagama dhiibo hadduu caqli leeyahay ruux caaqil oo ah, yani hadduu yahay oo aanu safiih ahayn isagama dhiibaayo ciduu og yahay xoolihiisa inuu ama ka masabidaayo ama ka luminaayo ama lunsanaayo waayo ruuxa caaqilka xoolihiisa iskama lumiyo marka mar hadduu u dhiibay macnaheedu waxay noqonaysaa oo ku aaminay aamin weeyaan baa ficilkiisa ka dhalanaysaa mar hadday ficilkiisa ka dhalanayso inuu aamin yahay ammaanada uu ruuxa mu'taminka ah ee ammaano dhiibanayaa uu u sugay lagama qaadayo wax cad mooyaane ammaanada lagama xayuubinaayo yani xil amaane ah oo ruuxan inuu aamin yahay uu qiraayo ayuu u sugay mar hadduu aaminnimo u sugay waxaa la odhanayaa alaslu baqaau maa kana calaa ma kaana yani asalku wuxuu yahay shaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku baaqi yahay oo ku sugan yahay marka aaminkii aada aamintay sidii buu aamin u yahay weyi warkuu kuu sheegana aamino waa inaad aqbashaa marka jaanibkiisu wuxuu yahay ruuxa aaminka ahi alamiin waa maqbuul hadalkiisu haddii waxa weeye ay isqabtaan haddaba isagiiyo ruuxii ammaanada u dhiibtaa isqabtay wax caadada khilaafsan oo baciida haddaanu sheegin ee wax caadada ku suuragala uu sheego waxay noqonaysaa isagu inuu noqdo mudaca calayhi oo dhaar buu wax iskaga reebayaa tuhmadii la tuhmay dhaar buu iskaga reebayaa ruuxa markaa ammaanada dhiibtaana la odhanaya adigaa mudduciye adigu bayino iyo caddayn la kaaday sidaa uu ninkaad aamintay sheegtay inaynay ahayn caddayso sida badan ma caddaysan karee hadduu markaa caddaysan waayo isagii baa loo odhanaya marka isaga u dhaaro inay sidaa tahay inay sidaa tahay u dhaaraa la odhanaya hadduu yidhaha waxay waxaasaan sameeyo sidaasaan ugu tasarufo xoolihii waxaasaan ku qabtayoo yacni markaa sidaas oo waxaa jirta ammaano idan leh ama uu yidhaahdo marka isagaa yacni xoolihii meel baan dhigayoo dabeed markaan meel dhigay eh, ayaa markaa xoolihii la xaday meeshaan dhigayna waxay ahayd xirzi xirsulmithli bay ahaydoo meesha xoolahaas oo kale lagu ilaasho ayaan ku ilaashay sanduuq baa ku riday gurigaygana khasnadima oolina sanduuq baa yaalay sanduuqii baan ku riday guriga guradiisiibu sanduuqu yaalay ya dabadeed waxa dhacay tuug baa soo dhacayoo albaabkii jabiyey annagoo hurudno yacni sanduuqiiba waa qaata kuwaagii waxaagii iyo wax kalaba waa isku qaata warka noocaasa ah hadduu markaa sheego waxa weeye waa laga sidiiqaya ama wuxuu yidhi maqsinki gubtayo waxaagiina waa ku gubteen inuu maqsinku gubtayna waa la og yahay waxaan hebel inay yaalleen baan la ogeyn waxay noqonaysaa in isagu dhaar un arrinkaas yani markaa u ku caddayo haddaanu bayino iyo caddayn khilaafsan la imanin sheegtaha ama muddacidu saasay noqonaysa laakiin wax caadada khilaafsan hadduu sheego oo caadada ku adag hadduu sheego aan la rumaysan karin marka noocaasa waxay noqonaysaa war waxa aada sheegatay niyo waa arrin aan suuragal ahayn ya waa arrin aan suuragal ahayn sidaas aawadeed waxay noqonaysaa markaysaga adigu in lagaaga baahan yahay caddaynta la aaminow adaa lagaaga baahan yahay inaad keento caddee inay sidaa tahay haddii kale sheegtaha ayaa la odhanayaa dhaaro oo dhaarta isagay kusoo yani markaa xaggiisa noqonaysa waxaana dhaarta xagga usoo wareejiyey waxa markaa sababtu ay tahay isagaa markan wuxuu sheeganayaa xoolihii sidan inay ku baaba-een waxana waa wax aadada khilaafsan dhaartana had iyo jeer waxaa la mariya aljaanib alaqwa geesta xoogga badan baa la mariyaa geesta adcafka ahee taagta daranna waxaa la mariyaa markhaatiyadaa la mariyaa markhaatiyada ayaa la mariyaa marka isagu ha ahaado xaqiiqatan muddaca calayhi laakiin yani waxa arjaxay shay kale shay kalea hadda arjaxayo shaygaa kale wuxuu yahay waxa uu sheegaa mukhaalif lilcaada ah caadaduu khilaafsan yahay waxaana la ogsoon yahay alcurfu muxakam marka maadaama yacni markaa waxaan uu sheegtay caadadii curfigii ay ka hor imanayso waxay noqonaysaa in geestiisii daciiftay ayay noqonaysaa isaga waa in la markaa markhaatiyadii keen markhaatiyadii isaga keen waa in la hadduu keeni waayo wax markhaatiyo sidaa caddeeya waa in la yidhaahdaa kii kale u dhaaro xoolahaagi xoolahaagii markaysaga markaa inaynay baabi'ine u isagu iskaga takri faray ama iska haysto dabad markaasu saa ugu dhaarmaya masalada dhaarta ku saabsanna waktiyada la yidhaahdo muddo calayhigu waa dhaaranaya amaba la yidhaahdo mudduciga xaggiisaba dhaartu ay timaado shardi ma aha yaqiin uu hubo boqol kiiba boqol inay tahay wuxuu ku dhaaranaya dani qaaliga male majuuradki ah oo bimacnaa uu leeyahay malaha miisaanka badan baa sidaasa wuu ku dhaaran karaa yani ruux hadduu shaahid yaho markhaati yahay iyadu waa shay kale oo markhaatigu wuxuu ka markhaati kacaa wuxuu arkayay anaa arki iyo anaa maqluuq ka markhaati kaca laakiin la sheegtaha ama loo sheegtuhu yani waxa weeye marka dhaari ku qadoodo waxa markaa uu ku dhaaran karaa yaqiinna waa ku dhaaran karaa wuxuu hubo male majuratiya ama danni haalibana waa ku dhaaran karaa oo shardi ma aha inuu yaqiinuu hubo tahay markaa wuxuu ku dhaaranaya masalan مثلا ruux baa wuxuu sheegtay oo uu yidhi hebel ninka la yidhaahdo aabbahay wuxuu ku lahaa lacag intaa iyo intaas ama xoolo intaasuu ku lahaa wuxuu helay waraaqihii uu xoolahaas ku amaahiyey buu helay aabbihii waktigu amaahiyena ay tahay wakti geeridiisiiba ku dhow waxay noqon kartaa xaalka caynkaas ah haddii dhaari ku qadoodo wuu ku dhaaran karaa isagoo ictimaadaya waraaqahaas geeridiisii la xidhiidhsanaa marka daniga qaalibka cala kulli xaal waa lagu dhaaran karaa oo dhaarta markhaatiga iyo dhaarta yani markaa muddo caleyhigu ama mudducigu waa kala duwan yihi markhaatigu marka horeba dee shaahidtu waa arkay iyo waa maqlay buu markaysaa ka markhaati kacaa haddii la dhaarsaday dhacdana marka hore asal maaha markhaatiga in la dhaarsadee haddayba dhacdo in la dhaarsadana dee wuxuu ku dhaaranayaa waa arkaya iyo waa maqlayay wy ya laakiin ruuxan loo sheegtaha ama yacni sheegtuhu marka dhaari ku qadoodo wuxuu ku dhaaran karaa hubaalna waa ku dhaaran karaa dhanni haalibana waa ku dhaaran karaa marka almuhim tasarufkii ay isku qabsadaan waxay noqonaysaa in qowlka aaminka la ictimaado haddii wax caadada khilaafsan aanu sheegin sidaas iyadaa bay noqonaysaa oo la cuskado taasna waxaa ka dhalanaysaa hadduu markhaatiyaal keensan waayo mudducigu inuu isagu u dhaarto dabeedna iskaga tago inuu isagu u dhaarto dabeedna iskaga tago <clears throat> ah, saasay noqonaysa laakiin wax caadada khilaafsan markuu sheegto waxay noqonaysaa in waxa weeye dhaartu ay usoo wareegto xagga kale isagana la yidhaahdo war waxaanaad sheegatay caddeen yuqbalu waa la aqbalayaa qawlulumanaai kuwa la aaminay hadalkooda la aqbalayaa fi tasarufaati waxyaalaha tasarufka ah tasarufku waxa weeye waa shaygii wuxuu ku sameeyey iyo siduu u galay waa tasaruf yacni taas aw italafi ama baaba-a uu shaygii baaba-ay oo halaagsamayba ya hadalku markaysaga yani sheegtee waxaa ku saabsan waa la aqbalay neef xoolaa buu dhiibtay markaasi waa nin neefkaagi waa baktiyo waa dhintay ama ariga isagoo ku dhex jira unbaa bahal ku soo dhex dhaco dee kaagii buu markaysa markaa qadarka ku ku beelay neefkaagii buu cunay wuxuu noqonayaa hadalkiisaasi waa hadal suuragal ah caadada ma khilaafayo in waxa wey la yidhaahdo caddayn ma keeni kare hadduu caddayn keeni waayo yani ninka wax sheeganaya in la yidhaha u dhaaro maa lam yukhaalif ilcaadata intaanu caadada khilaafin laakiin hadduu caadada khilaafo geesta kale u wareegeysaa yani dhaarto isagana waxaa la odhanaya caddayn keen ruuxii aaminka ahaa halka aan ku joojino wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk